bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilahi rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu عlى rasuuli اllah wعlى alihi وصaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan kusoo dhex jirnay kitaabkii dafcu ihaami اlإضiraab can aayaati اlkitaab lilcalaama muxamedi اlamin الshinqiiti caleyh raxmat اllah waa darsigii sideed iyo tobnaad suurat nisa ayaan ku dhex jirnaa waxaan soo gaarhnay qowluhu tacaala wallatii yaatiina alfaaxishata min nisa'ikum fastashhiduu calayhina arbacata minkum fain shahiduu faamsikuuhuna fi lbuyuuti xataa yatawafaahuna almowtu aw yajcala allahu lahuna sabiila wallaatii dumarka yaatiina la imaanaya alfaaxishata midda foosha xun dambiga foosha xun oo zinada wixii la ah, oo min nisaa'ikum dumarkiinna ah fastashhiduu markhaati geliya calayhinna korkooda arbacatan afar oo minkum idinka idinka mida ah. afar markhaati u raadiya fa in shahiduu hadday markhaati furaan afartii fa amsikuuhunna dumarkaasi haya fil buyuuti guryaha dhexdooda ku haya xataa yatawafaahuna almowtu ilaa geeridu ka oofsato aw yajcal allahu lahunna sabiilan ama alle uu jid u yeelo ayib ilaa ama geeri uga timaado ama jid kale ilaahay u yeelo si kale ugu taliyo ayib ayaddan waxaa ka muuqata in eh, haweeneyda zinaysatay oo xumaanta ku dhacday in guriga lagu haynayo cuquubadeeduna intaa tahay ayado kalena waxay tilmaamayaan in la jeedlayo oo la karbaashayo boqol jeedal haddii uusan guur u horreynin hadduu guur u horreeyeyna in dhagax lagu dilayo marka ayaddan yacni haya tidhi iyo kuwaasi cuquubada kale u sheegay see laysu waafajinaya hadihi alaayatu aayadani tadullu waxay ku tusaysaa calaa ana azaaniyata haweenayda sinaysatay laa tujladu inaan la jeedlaynin bal iskaba dhaafee tuxbasu in la xabisayo oo guryaha lagu xabisayo lagu haynayo ila ilalmowti ilaa geerida ay uga timaado ow amase ilaa jacli illaah ilaa laga gaaro yeelidda alle lahaa iyada uu yeelay sabiilan jid ilaa ilaahay jid uga yeelayo ama geeri uga imaanayso in guryaha lagu haynayo saasay ayadu sheegtay jeedalna umayna sheegin ayib waqad jaa xaqiiqi waxaa fii aayatin ukhraa aayad kale dhexdeeda waxaa ku yimid maa yadullu wax ku tusayaa calaa annahaa zaaniyadda laa tuxbasu inaan la xidhaynin bal iskaba dhaafay tujladu in la jeedlayo mi boqol la jeedlayo boqol jeedal in kaanad hadday bikran mid aan guuru horeynin aayaadka macnaha sheegaya aayaadka fii suurati nuur bilowgeeda wa ayb zaniyatu azaani azaaniyatu wazani fajliduu kula waaxidati minhumaa miata jalda walaa taahudkum bihimaa ra'f aayaadkaas marka boqol jeedal hadday bikratan guuru horeyn wa jaa waxayun fii aayatin aayad kale dhexdeeda aayaddaasoo mansuukhati tilaawati akhrinteeda la nasakhay baaqiyati lxukmi xukunkeeduse baaqi yahay iyadana waxaa ku yimid annaha iyadu zaaniyadda weeye in kaanad hadday tahay muxsanatan mid guur horeeyay horeeye turjamu in dhagax lagu dilayo ayb aayaddaasi waa aayadda saxaabo badan ka sugan oo ay leeyihiin waan akhrinay oo waan fahanay markaa kadib baa la nasakhay xukunkeedaa la qaaday laakiin waxaan ujeedaa lafdigeedaa la nasakhay laakiin xukunkeedu waa baaqi axaadiis badanoo oo nabiga ka sugan sal lay sl waa tacadaysay oo nabigaa rajmiyey khulafadiibaa rajmisay wahaakada ijmac wey ayb aayaddaa iyadaa waa aayadda ashaykhu ashaykhu washaykhatu idaa zanaya farjumuuhuma albatata nakaalan min allah aayad noocaasay ahayd marka way soo degtay muddaa la akhrinahayay waa la fahmay lafdigeedii baa qur-aanka laga nasakhay laakiin xukumkeedii baa jooga ayb oo nabiguna fuliyey sal alla alay marka aayadna waxay tidhi hala jeedlo midina waxay tidhi hal dhagaxa lagu dilo laba xaalo kala duwan taa hore ee uu sheekhu u baabeeyeyna waxay tidhi jeedal lama sheegin dhagax lagu dili lama sheegina waxay tidhi un guryaha ku haya see lays waafajinaya w waljawaabu jawaabku daahirun waa mid muuqda wey jawaabta arintaa laga jawaabo iska cadahay wey wa huwa jawaabku waxa weeye ana xabsa zaani azaniya miya azawaani ha ana xabsa azawaani kuwa zinaystay xabisiddooda filbuyuti buyuuti guryaha dhexdooda lagu xabiso mansuukhun waa mid la nasakhay oo la bedelay biljaldi baa lagu bedelay jeedlid iyo warajmi dhagax ku dilid aw amase annahu kaana yani wax weeyaan sidaa waa sida loo badan yahay waa in xukumka hore uu mansuuq yahay xadiidka nabigaana caddaynaya sal alla alay wasalam aw amase annahu isagu kaanat waxaa ahayd kaanat waxaa ahayd lahu xukumka isaga ah oo xukumkee ah xabsiga xabsiga waxaa u ahayd ghaayatun yool oo yantahi ilayhaa ow yuntahaa ilayha lagu dhammaanayo yacni waxuu lahaa xugum soo degay buu lahaa laakin xad buu lahaa xad lagu xidhay ilaa heerkaa la gaadho buu jiraya saas way macnaha aw amase anahu xukumkaasi kaanat waxa ahayd lahu isaga ama anahu amaryashaaniya kaanat waxaa ahayd lahu xukumkaasi haayatun baa u ahayd xad uu ku egyahay xadkaasoo yuntahaa ilayha lagu dhammaanayo ama yantahi ilayha uu ku dhammaanayo hiya xadkaasina waxa weeye ama qaayadaasi waxa weeye jaclullaahi alle yeelidiisa lahunna ayaga uu yeelo asabiila jidkii uu yeelo fa jacala allahu markaasuu alla yeelay asabiila jidkii buu yeelo bilxaddi buu ku yeelay jidkii buu ilaahay u sameeyo soo aayadda lafteeda midda hore ma laha xataa yatawafaahunna almowtu aw yajcala allahu lahunna sabiilan marka xukunka xabsigu wuxuu le haayu leeyahy wax weeye ilaa ilaahay jid uga sameeyo jidkiibuu marka ilaahay u sameeyo jidka loo sameeyey xukunkani ku ekaayo wax weeyaan waa in la jeedlo oo jeedalkii yimid ama in la rajmiyo oo dhagax lagu dilo halkaasi marka xukunkaasi markuu yimid kii hore xad buu lahaa xaddiisii marka waa ekaatay mid la yidhaahdaba muhimaddu wax wey waa naskhi uun soo ma natiijadu waxay imaanaysaa uun haddii la yidhaahdo xukunkaasi xad buu lahaa xaddiisii markii la gaadhayna mid kalaa bedelay soo uu naskhigu un marka suuradan dambe ma garanayo wuxuu sheekhu u gooniyaal kamaa yadullu sida uu kutusaya caleyhi korkiisa qowluhu sala allahu calayh waali wasalam siduu nabigu yidhi khuduu cannii qad jacala allahu lahunna sabiila khuduu cannii khuduu cannii iga qaata iga qaata buu nabi sal ly wasalam qad jacala allahu alla wuu yeelay lahunna ayaga sabiilan jid buu yeelay albikru bilbikri jaldu miatin wataqriibu caam haddii saasuu ahaa yacni mid aan guuru horeyn hadday sinaysato boqol jeedal iyo sanad in la masaafuriyo haddii guuru horeeyeyna dhagax lagu dila waa ayb xadiidkaasi muslim baa soo saari min xadiidi cibaadat bnu saamit marka eh, jawaabtu waxa weeyaan labada aayadood tacaarud kama dhexeeyo maxaa yeele mid baa horeysay tan kalena way ka damintimidoo way badashay xukunkeedii marka naski waayo sidaasay ku fududahay aayadda kale waxa weye qowluhu tacaala waan tajmacuu bayna alkhtayn waan tajmacuu inaad kulmisaan bayna alukhtayn waxaa laga soo hadlayay dumarka aan guurkoodu bannaanayn ee muxaramaadka ah ayaa laga soo hadlayay marka qaar waxay ku yimaadaan nasab qaarna waxay ku yimaadaan ridaaca qaarna waxay ku yimaadaan musaahara xiditinimada marka kuwii xiditinimada ku xaaroomay guurkooda ku xaaroomaya waxaa ka mid a inaad laba gabdhoodoo walaaloah aada isugu geyso xadhig hal mar ma wada guursan kartid wa an tajmacuu inaad kulmisaan ayuu alla idinka xarimay bayna alukhtayni labada walaalaha dhexdooda waxa la diidan yahay waa jamciga laakiin mid walba gooni waad u guursan kartaa saas way macana oo mid intaad guursatood kala tagtaan walaasheed haddana waad guursan karta ayib waxaa la mid oo nebigu ku daray sal alay wasalam in gabadha iyo habaryarteed laysla guursado ama gabadha iyo eedadeed laysla guursado laislama guursan karo man ayb hadihi laayatu aayadani marka aayaddan marka meesha uu doonayo ka ishkaal bixiyo waxa weeye mas'ale khilaafiye ah cinda alfuqahaa oo ilaa xilligii saxaabada ridwaan ullaahi calayhim khilaafkeedu taagnaa oo ah labada gabdhood ee walaalaha een la laysuu keeni karin hadday xor yihiin labaduba waa laysla ogol yahay inaan hal mar la wada guursan karin ayib hadday laba gabdhood oo addoommo ay yihiin guur isuguma keeni karti laakiin milkilyamiin lahaansho inaad labadooda isla milkido intaada wada milkiyana wada xaasaysato ma banaanta mise ma bannaano waa yani waxaa jira addoommada markaad yeelato ruux adoon yeesho axkaamta addoommada marka laga hadlayo ninku adoontiisa sida xaaskiisao kale u isticmaali karaa waana ka ilmo dhali karaa sooma ma ayib laba gabdhood oo walaala ah baa addoommo kuu noqday marka haday addoommo kuu noqdeen ma qabtid midna ma qabtid labaduba milkilyamiin waay ma u galmoon kartaayoo ma xaasaysan kartaayoo milkilyamiin ma ugu wada galmoon kartaa mise maya oo markaa waxay la mid noqonayaan labadii gabdhood ee walaalaha xorta ahaa miyey la xugun noqonayaano wa an tajmacuu bayna alukhtayni waxaa soo wada gelaya hadday xor yihiin iyo hadday addoommo yihiinba haddii nikaax tahay iyo hadday milkilyamiin labaduba ma soo wada gelayaan mise tani waxay khaas ku tahay dumarka xorta ah yamiinku aayad kale geli doontaa miyaa mise taniytanaa wadax qaadanaysa macnahaasu ka hadli wuxuu yidhi marka haadihi laayatu aayadani tadullu waxay ku tusaysaa bicumuumiha caamnimadeeda waxay ku tusaysaa calaa manci ljamci in la kulmiyo diidadeeda bayna kulli htayni kulli khtayni laba walaalo oo kasta bayna kulli ukhtayni laba walaalo dhammaantood kulmintooda sawaan sawaaun waxaa siman kaanataa ahaadaa bicaqdin nikaax caqdu nikaax ku kulmisaya am amase bimilki yamiinin ama gacan milkinteed ku kulmisaya addoonnimo aad ku milkiday inaad ku kulmisood wada xaasaysato iyo inaad caqdu nikaax ku kulmiso ood sidaasi ku wada xaasaysato labadaasi aayaddu ma kala qaadin cumuumkeeda labaduba inay bannaanayn bay ku tusaysaa soo ma say kugu tusaysaa uu caddaynaya hadihi alaayatu tadullu waxay kutusaysaa bicumuumiha calaa manci ljamci kulmin diidadeeda bayna kulli khutayni laba gabdhoodoo walaalo ah dhammaantood kulmintooda la diidan yahay sawaaun kaanata ahaadaa labada gabdhood bicaqdin caqdi ku kulmisaya ama bilmilki yamiinin ku kulmisaya waqad jaa-ad waxaa timid aayatun aayad kaloo tadullu ku tusaysa iyaduna bicumuumiha caamnimadeeda calaa jawaasi jamci lukhtayni labadii gabdhada walaalaha kulmintooda bannaanideeda bimilkilyamiin lagu jamciyo milkilyamiin haddaad milkin iyo lahaansho ku kulmiso inaad wada yeelan karto sidaana iyagoo walaalo oo addoommo ku shahwadii ku wada gudan karto aayad kalaa cumuumkeeda kugu tustay waay inay taasi bannaan tahay waa aayade ayb waqad jaaءat aayatun tadulu bicumuumiha cala jawaazi jamci اlkhtayn bimilki اlyamiin wa hiya aayaddaasina qowluhu tacala way fii suurati qad aflaxa iyo wa suurati sa'la saa'ilun labada suuradoodba way ku timide wa aayadda waladiina hum lifuruujihim xaafiduun ila cla aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum fainahum hayru maluumiin wladiina kuwa waxaa la sifaynayey Eh, dadka muminiinta ah wladiina kuwa wey hum iyagu lifuruujihim xubnahooda taranka xaafiduuna kuwa ilaaliya xifdiya ah ilaa calaa aswaajihim xaasaskooda korkooda mooye aw amase maa shay mooye malakad ay hanatay aymaanuhum gacmahoodu ay hanteen midigyaalkoodu hanteen oo addoommadii ah fa inahum iyagu hayru maluumiina kuwa aan lagu eedaynin waay haddii ay ku gutaan xaasaskooda ama addoommadooda gacantoodu milkiday labadaa lagu eedi maayo ayb sidee marka tanna kugu tusaysaa laba caam waay u fiirsada aayadda hore bayna alukhtayna wuxuu ku yidhi waxay kugu tusaysaa mas'alada bicumuumiha tan dambena waxay kugu tusaysaa buu yidhi iyadana bicumuumiha siday labadoodu caam ku yihiin marka cumuumkiibuu sharxaya marka fa qowluhu alla odhaahdiisa uu yidhi wa an tajmacuu bayna alkhtayn ismun waay oo muhanan laba kaasoo muxallaa la qurxiyey bial baa lagu qurxiyey al baa gashay waalmuxallaa bihaa ismiga al la min siyaqi alcumuum buu ka mid yahay soo maa ashii iqraaqiyada ahayd soo ma ahayn ismigay gashana waa soo baranay kama taqarara sidii sugnaaday sida sugnaatay fi fii cilmi ku sugnaatay waan soo marnay marar fara badan soo isagoo taqriirinayn marka wa an tajmacuu bayna alkhtayn alkhtayn asha ku jirtaay ayaa waxay faa'iideynaysaa cumuum faaideynaysa sidaas daraaddeed waxaa halkaa ka soo baxaya laba gabdhood oo walaalaa inaan la kulmin karin yaa cumuumkuna muxuu faa'iideeyey kulmintaasi ama ha noqoto bimilkilyamiin ama ha noqoto bicaqdi nikaax aayaddu ma kala qaadin sidaas daraadeed cumuumkooda labadu waa soo gelayaan umuumka cumuumkeeda cumka aayadda taasi waa dhanka cumuumka bayna alkhtayn cumuumkeedii buu sharxay wa qowluhu tacaala ilaahay oo dhahdiisa uu aw maa malakat aymaanuhum ismu mawsuul waa iyaduna waa ismu usuul ismu way mawsuulun wa huwa aydan ismu mawsuulku min siiqi lcumuum buu isaguna ka mid asmaada mawsuulada ah siiq lcumuumkay ka mid tahay kamaa taqarara fii xulmin cilmu lusuuli aydan ayadana cilmul usuulka ayay arrintaas ku sugnaatoo lagu caddeeyey soo laba caamaha marka tanna say kugu tustay aw maa malakat aymaanukum cumuumkeedu waa ismi mawsuul ismi mawsuul bimacnaa wax weeyaan dumarka dumarka addoommada ah in lagu gudan karo shahwada oo ninka ay adoonta u tahay iskale inuu ku gudan karayo ayay aayaddu sheegtay mayna kala qaadin marka ama ha noqdeen laba walaalo ah ama yaysan noqonin ama ajnabi ha kala ahaadeen ama walaalo ha ahaadeen mayna kala qaadin soo ma maa malakat wixii ay gacmihiinu hantaan tayib labada walaalahaasoo kuma rumoobaysa inay gacantaadu hanatay ood adigu leedahay way ku rumoomaysaa saas daraaddeed dankaas iyadana waxaa ka soo gelaya caam bay ka tahayoo waxaa soo gelaya kullu maa malakat alyamiin cid kasta oo addoon ah baa soo gelaysa ama hala jamciyo ama ayaan la jamcinin ama keli ha ahaato ama walaasheed hala joogto dhankaana aayaddu caam bay ka tahay laba caam baa is haya marka labada caam fardiga ay isku hayaan kee waay fardigay isku hayaan iyo meesha ay isku hayaani wax weeyaan laba gabdhood oo walaalo ah oo haddana addoommo ah yaa halkaa way meesha isku hayaan midda hore bayna alkhtayn cumuumkeeda waxaa laga fahmayaa inaysan bannaanayn soo ma milkilyamiin in lagu lagu jamciyo tanina cumuumkeeda waxaa laga fahmayaa inay inay bannaan tahay jusiyadaasaa laisku hayaa marka halkaasay labada caam isku haystaan ayib fa bayna haatayni alaayatayni labadan aayadood dhexdooda cumuumun baa ahaaday iyo wa khusuusun min wajhin ayb cumuumun wa khusuusun mulaq iyo waxaa kale jiro cumuumun wa khusuusun min wajhin cumuum iyo khusuus mutlaqa waxaa la yidhaahdaa labada nas ee ishayaay labada nas cumuumkooda yacni wax weeye hal weji oo iskaga imaanayaan ma jire labadooda caam si mutlaqana bay isu hayaan weji wejiyada ka mid iska waafaqayaanna ma jiro laba caamoo si toos isaga hor imaanaya waa daahirka waa haddii la yidhahdo min wejhinna wax waaye mid walba dhinac buu caam ka yahay dhinacna khaas buu ka yahay soo marka waxa weeyaa wejina waa laga caamsan yahay wejina isagaa ku caamsan ictibaar isagaa caama ictibaar kale marka la fiiriyo dhinac kale laga fiiriyana isagaa khaasan marka waxa weye labadooda mid walbana wejina caam buu ku yahay wejina khaas buu ku yahay wejiga uu khaaska ku yahay ka kala caamku ah wejiga uu caamka ku yahayna kakala khaas ku ah saasaa la yidhahda macnaha ayib marka labada nas waxaa ka dhexeeya cumuumun wa khusuusun mutlaq maehe cumuumun wa khusuusun wajhi ama min wajhin yatacaaradaani way iska hor imaanayaan bixasabi ma yadhar sida muuqata ayib yani sida noo muuqataa waxay iska hor imaanayaan fii suuratin suura isaga hor imaanayaan hal suura hal fardi oo maxay tahay suuradaas hiya suuraduna jamcu lukhtayni labada walaalaha kulmintooda wey bimilkilyamiini lagu kulmiyo ya nikaax in lagu kulmiyo iskuma hayaan laakiin waxay isku hayaan suurada ah laba walaalaa oo milkilyamiin lagu kulmiyey midaasay isku hayaan fayadullu wuxuu kutusayaa cumuumu wa an tajmacuu bayna alukhtayni cumuumkeedu wuxuu kutusayaa cala ataxriim buu kutusaya wa cumuumu aw maa malakat aymaanuhumna ya cumuumkeeduna muxuu kutusayaa cala alibaaxati buu ku tusayaa inay bannaan tahay maxaa yeele aw maa malakat aymaanuhum way camimtay mayna kala qaadin ama laba walaalaa ha noqdeen ama keyrkooda ha ahaadeen mayna kala qaadin saas daraaddeed inay bannaan tahay bay ku tustay ta horena wa an tajmacuu bayna alukhtayni markay ku tidhi ukhtaynka way camimto mayna kala qaadin ukhtaynka in la jamciyo guur lagu jamciyo ay diiday mayna kala qaadin ama ha ahaadeen eh, waxaad ku jamcinayso ama milkilyamiin ha noqoto ama caqdunikaax ha noqdo ayaddu ma kala qaadin ayb tanna dhankaasay caan ku tahay tanna dhankaasay caan ku tahay marka ayb kamaa qaala siduu yidhi cumaan ibnu cafaan radi allahu canhu cumaan baa la weydiiyey wuxuu yidhi axallathumaa labada gabdhood ee walaalaha milkilyamiin ma lagu kulmin karaa ayaa la weydiiyey markaasaa wuxuu idhi axallathumaa waxaa xalaalaysay aayatun aayad wa xaramathumaa waxaa xaaraamaysay ukhraa aayad kalena way xaaraamaysay qur-aanka aayad ka midana way diiday mid ka way bannaysay saas daraaddeed ila dhaafo buu yidhi halkaasuu kaga gaabsay aarkaasi cumaan ibni cafaan radi allahu taala canhu waxaa soo saaray malik fi lmuwaa wa min ariiqihi buu shaafici musnadka iyo umka labadaba ibn abi shayba soo saaray cabdurasaaq iyo keyrkoodba sanad saxiixa ayuu ku yimid qabiisat ibnu duayb baa ka warinaya wuxuu leeyahay ninbaa wuxuu weydiiyey cumaan ibni cafaan can iluhtayni min milki lyamiin laba gabdhoodoo walaalo ah inta la wada yeesho sidaa ma lagu wada isticmaali karaa wey hal yujmacu baynahumaa markaasaa cumaan wuxuu yidhi axallathumaa aaya wa xaramathumaa aaya aayad baa xalaalaysay oo aw maa malakat aymaanuhum midna way xaaramaysay buu yidhi oo waa wa an tajmacu bayna alkhtayn ayb wuxuu yidhi markaa ana falaa uxibu an asnaca dalika buu yidhi anigu ma jecli buu inaan sameeyo laba gabdhoodoo walaalaha milkilyamiin inaan isugu keeno ma jecli buu laakiin labadaa aayadood baa midba meel martay ayb ninkii su-aasha weydiinayabuu wuxuu leeyahay ka soo baxay marka qabiisaa dhahaya ninkii markuu cumaan weydiiyey su-aashaa ugu jawaabay yuu kasoo tegey nin marka la kulmay saxaabadii nebiga ka mid sal l sl nin kale markaasuu weydiiyey bal arrintaa ka war masaladaa ka war markaasaa wuxuu yidhi ninkii ula kulmay ee dambe low kaana lii min almri shayun uma wajadtu axada facala dalika lajacaltuhu nakaalan buu yidhi haddii aan arinta talada haddaan wax ku yeelan laha oon awood lahaan laha waay maanta xilka hayn lahaa kadibna aan heli lahaa ruux sidaas sameeyey oo laba gabdhood oo walaalaha milkilyamiin isugu keenay haddaan ogaan lahaa la jacaltuhu nakaana bur waa si fiican baan u karbaashi laha ninkaasasaa yidhi buu waa saxaabadii nebiga nin kaloo ka mid zuhri oo xadiidka warinaya oo qabiise ka warinaya wuxuu yidhi uraahu caliya bna abi aalib waxaan u malaynayaa ninkaa dambe inuu cali yahay Ah, ninkaa dambe ee yidhi haddaan talada wax ku yeelan lahaa sidan si kaga disan baan ula dhaqmina inuu cali yahay baan u malinaya buui tayib marka atharku waa saxiix sidaas ayaana saxaabadii qaar ka midii mareen saasay isugu khilaafeen qaar waa ka gaabsadeen maadaama labada aayadood mid walba cumuumkeedu keenayo bay isaga gaabsadeen qaarna dhinacbay mareenoo dhinac baa la xoog badnaatay waxaasilu taxriiri ljawaabi can haatayn alaayatayn waxaasilu taxriiri ljawaabi jawaabta tirfac tirideeda xaasilkeedu waxa weye can haatayni labadan laga jawaabo al aayatayni aayadaha labadan aayadood ka jawaabidooda jawaabtaasi tirfac iyo tahdiibinteeda xaasilkeeda gabagabadeedu gebagabadeedu waxa weeye annahumaa labada aayadood laabudda waxaa laga maarmaan ah an yukhasisa inuu an yukhasasa in la khaas yeelo cumuuma an yukhasasa in la khaas yeelo cumuumu ah, ixdaahumaa labada aayadood midood cumuumkeeda in la khaas yeelo bicumuumin ukhraa midda kale cumuumkeeda lagu khaas yeelo labada caam hadday tacaarudaan oo iska hor yimaadaan sidoodaba labadaa caam ee iska hor yimid waa in laysku dayo in la kala rajaxo labadoodu hadday sidaa u wada taagnaadaan mas'alada natiijo lagama gaari karo waxaad uun kaga bixi aayadina way diiday aayadina way ogolaatay wabilahi towfiiq soo ma laakiin haddii la yidhaahdo hal la xaqiijiyo waa in labada caam la kala rajaxo oo tarjiixa wujuudiisa waxaa ka mid noqon karaysa in labada caam mid ka mid a ah uu khasiso midda kale cumuumkeeda see loo kala rajaxayaa waay tafaasiisheedii buu gelayaa marka ayib annahumaa laabudda an yukhasasa in la khaas yeelo waa laga maarmaan cumuumu ixdaahumaa labada aayadood midood cumuumkeeda in la khaas yeelo bicumuumilukhraa midda kale cumuumkeeda lagu khaas yeelo waay mid cumuumkeed baa wuxuu isu bedelayaa eh, takhsiis isu bedelaya khaas isu bedelaya kaasaa marka cumuumkii ta kale khasisaya waay fayalzamu marka waxaa laazimaya altarjiixu kala xoojin bayna alcumuumeyni labada caam in la kala rajaxo waraajixu minhumaa labadooda midka rajaxanee xooga badanna yuqadamu waa la hormarin oo wayukhasasu waa la khaas yeeli bihi isaga cumuumal ukhra waxaa lagu khaas yeeli cumuumu alaakhar midka kale cumuumkiisa maxaa ku camalfal waajibnimadeeda biraajixi lagu camalfalo ijmaacan isku waafaqsanaan yacni waxa weye laba nas hadday ishayaan oo labadoodii si kale laisu waafajin waayo oy noqoto in la kala xoojiyo midka xooga badan baa lagu camalfali ka laga xoog badan yahayna waa laga tegi soo ma arrintan waa laysla ogolyahay mabdaiyan mabda la waxaa ogol yahay laba nas hadday tacaarud dhex maro oo la iswaafajin waayo tarjiix baa la aadi midka rajaxan baana lagu camalfali markaas intaa waa laisla ogolya ayb wuxuu ihi marka waraajixu minhumaa yuqadamu waa la hormarinaya wayukhasasu bihi cumuuma alaakhar liwujuubi alcamali biraajix ijmacan wa calayhi kaa korkiisa marka kaa markaan ku dul dhisno fa cumuum wa an tajmacu bayna alukhtayni arjaxu min cumuum aw maa malakat aymaanuhum min khamsati wjihin labada caam midka waa an tajmacuu bayna alkhtayn caam cumuumkeeda oo taxriimka keenaya soo maha ayaa marka arjaxu ka rajaxan oo ka xoog badan min cumuumi aw maa malakat aymaanuhum oo keenaya ibaaxada keenaya marka taxriimkaa xoog badan inayna bannaanayn oo cumuumka kale ka xoog badan see uga xoog badan yahay ilan hawo iyo waan jeclahay uun laguma laguma kala rajaxo waa in la helo muxuu ahaay adilada iyo qaraa-inta tarjiixa waa in la helo seebuu u kala sheekhu marka labada cumo sidaas weya min khamsati awjin shan waji shan waji ayuu ku kala rajaxay oo uu an tajmacu cumuumkeeda rajaxay bayna alkhtayn alwalu wejiga koobaad waxa weeye ana wa an tajmacu bayna alkhtayn aayadda cumuumkeedu nasun weeye wuxuu ku cadyahay fii maxali lmudrak makaanu haleelku almaqsuudi ee loo jeeday bidaati lafahaantiisa loola jeeday lafahaantiisa mudraka waa meesha la idraago maxalulidraak waay meeshii la rabay ee maqsuudka ahayd ee iyada loo socday tii iyada ahayd bay nas ku tahay oo maxaa loo socday waxaa loo socday lianna asuurata lianna asuurata suuraddan aayadani ku jirto suuratu nnisaa weeye wa an tajmacuu bayna alukhtayni suuraddii ku jirto waa suurat nisa wa hiya iyaduna allatii midda wey bayana allahu alla uu caddeeyey fiiha dhexdeeda man taxilu minhunna dumarka wixii xalaalka ah waman taxrumu iyo cidda xaaraamta ah ayb dhankaasi waa weji oo macnaheedu an tajmacuu bayna alukhtayni meeshay ku imaanayso waa meeshii lagaga hadlayey dumarka kuwee bannaan kuweensa bannaanayn meeshii arrintaa lagaga hadlayay baa waxaa ku timid wa an tajmacu bayna alkhtayn maqsuudkii iyo bay ku timid ta kalena wa aayata ow maa malakat aymanuhum lam tudkar lama sheegin min ajli taxriimi اnnisa dumarka xarimidooda darteed looma sheegin walaa taxliilihinna iyo xalaalayntooda toona bal dakara allahu allase wuxuu sheegay sifaat almuttaqiin sifaat almuttaqiin dadka ilaahay ka baqa sifaatkooda ayuu alla sheegay fadakara markaasuu wuxuu sheegay min jumlatiha sifaatkaasi duuduubkooda iyo dhexdooda wuxuu ku sheegay xifda alfarji farjiga xifdintiisa inay furuujta xifdiyaan fastatrada markaasuu wuxuu uga gudbay annahu amriya shaniye laa yalzamu inuusan laasimaynin xifduhu farjiga xifdintiisa can izawjati laga xifdiya xaaska wasuriyati iyo adoonta ayb wuxuu ka wadaa aw maa malakat aymaanukum suuratu muminuun markay ku timid iyo suurat macaarij markay ku timid labadaba waxay ku imaanaysaa sifayn la sifaynayo dadka muminiintaa sifaadkii mutaqiintu ilaahay sifaadkii la tirinaybaa waxaa lagu dhex sheegay sifaadkoodii inay ka mid tahay inay furuujta xifdiyaan xubnaha taranka inay xifdiyaan tii iyada ahayd marka la sheegay oo furuujtooda inay xifdiyaan ayaa waxaa looga gudbay istiraadku wax weeyaan waa inaad xoogaa kulugbaxsi baa la dhahaa xoogaa inaad u gudubto marka waxaa looga gudbay oo lagu lugfidsaday in aysan ayb furuujtooda way xifdiyaan intaasoo sifo ma ah maxay ka xifdiyaan waxaan xaaskooda ahayn iyo addoonta waxaa marka la sheegay inayna labadaa ka xifdinaynin soo ma ayib meeshaa iyadaa marka ee suurat lmacaarij iyo suurat lmuminuun lagu sheegay ow maa malakat aymaanuhum ma aha meel lagaga hadlayay dumarka bannaan iyo dumarka aan banaanayn asal ahaan mowduucu kaa ahayn soo mowduucu wuxuu ahaa muminiintaa la sifaynayay baynamaa suuratu nisa aayadda an tajmacu bayna alkhtayn ayadu waxay ku imaanaysaa fi samiim meeshii lagaga hadlayay masalada ayay ku timid ayib maxaa ku jira marka tanina hadday halkaa ku timid tanina halkaa ku maxaa ku jira waqad taqarara waxaa sugnaaday way fi lusuuli cilmiga usuul fiqa waxaa ku sugnaaday ana akhda alaxkaami axkaamta in laga qaato min madaaniha meelaha loo malaynayo ayaa awlaa ka haboon min akhdihaa qaadashadeeda axkaamta laga qaato laa min madaanihaa meelihii laga malaynaya meelaan ahayn madaanteedii madaantu waa meesha malaha meeshii laga malaynaya meelaan ahayn in laga qaato waxaa ka haboon in laga qaato meesha laga malaynayo ayb marka hadda la yidhaahdo aad fiiriso hadalku wuxuu u dhacayay suuratu nisaa dumarka aan la guursan karin ee xaaraamta ah meeshaa wey marka madinada meesha malaha xukunka in lagu cadeeyo lagaga hadlo halkaasaa madinadiisa meesha madinada a ah marka xukunka in laga qaato wuxuu kaga haboon yahay meel aan madino ahayn oo yani ku yimid siyaaq madxi ammaan ku yimid dad baa la ammaanaya laakiin masaladu ma ahayn in axkaamta yani waxa weye laga hadlo mxuu ahay dumarka aan bannaanayn taa waa qodob taa waa qodobo xagga madaanta marka la yidhaahdo waxaa xoog badan oo rajaxan cumuumka wa an tajmacu bayna alkhtayn wejiga labaadi waxa weeyaan ana aayata aw ma malakat aymaanuhum aw maa malakat aymaanuhum cumuumkeedu laysat mayna ahaanin baqiyatan mid baaqiga calaa cumuumiha caamnimadeeda baaqi kuma aha biijmaaci lmuslimiin waxaa la isla ogol yahay aw maa malakat aymaanuhum cumuumkeedii inuusan baaqi ahayn oo la khasisay waxaa yidhi suurada laysku haysta mooye suwar kale oo waxaa jira ka baxaya aw maa malakat aymaanu ayb marka takhsiis baa galay aan tan laysku haysto ahayn oo maxay yihiin lianna alkhta min alridaac walaasha dhanka nuugmada ah laa taxilu xalaal ma aha bimilki اlyamiini lahaansho xalaal ku noqon mayso ijmaacan isku waafaqsanaan maala aw maa malakat aymaanuhum soo cid kasta oo la yeesho maynan sheegin cid kastood yeelato oo gacantaadu yeelato addoon ah mayna kala qaadin waa caam soo maa ayib cidda aada yeelatay ee addoonta ah hadday walaashaa tahay oo dhanka nuugmada ah ka waran ma yeelan kartaa xaasaysan kartaa maya bilijmac saas daraaddeed aw maa malakat aymaanuhum cumuumkeedii mar baa la khasisayoo waxaa ka baxday alkhtu min alradaaca bilijmac soo ma halkaa mar takhsiis horta waa galay o wuxuu inoo soo wadaa oo doonayaa inuu taqriiriyo caamka haddii takhsiis galo iyo caamka haddaan takhsiis gelin waxaa xoog badan caamka aan takhsiis ku gelin sidaasuu taqriirinaya sidaa daraaddeed wuxuu doonayaa inuu sugo cumuumka ku jira aw maa malakat aymaanukum dhowr goor buu takhsiis galay laakiin cumuumka ku jira wa an tajmacuu bayna alkhtayn ayada marna takhsiis ma gelin ayib caam uu takhsiis galay iyo caam aan takhsiis galin kee xoog badan marka caamka aan takhsiis gelin masladaasuu taqriirinaya marka ayib wuxuu marka ana aayata ow maa malakat aymaanuhum laysat mayn ahanin baaqiyatan calaa cumuumiha biijmaaci lmuslimiin maxaa yeele lianna alukhta walaasha min aradaaci nuugmada walaal ugu ah laa taxilu xalaal maaha bimilki lyamiini ijmaacan ayb lilijmac isku waafaqsanaa calaa ana cumuuma ow maa malakat aymaanukum sidee baynu macnaha u gelaynin waay lianna waxa weye waxaa la isku waafaqsan yahay cumuumka ow maa malakat aymaanukum yukhasisuhu inuu khaas yeelayo wa akhawaatikum min aradaaca Ah. wa akhawaatukum min aradaaca dumarkii guurkoodu uu xaaraanta ahaa markuu ilaahay tirinayo wuxuu ku daray walaasha dhanka nuugmada walaalku ood naaska wada nuugteen ayib isku aabba ma isku hooyana ma laakiin naas baad wada nuugteen ma guursan kartid ayib taa waa caam soo maa min aradaaca waa walaal waa caam waxay isqabteen mar kale cumuumka ku jira aw maa malakat aymaanukum aw maa malakat aymaanuhum ayib hadday addoon noqoto oon yeesho maxaasaysan karaa aw maa malakat aymaanuhum way bannaynaysaa aayadda kale dhahaysa wa akhawaatukum min alradaacana way diidan tahay laakiin midina waa khaas midina waa caam wa akhawaatukum min alradaac cumuumkeeda ayaa wuxuu khasisayaa oo maa malakat iimaanuhum cumuumkeeday khasisaysaa takhsiiskaasi inay khasisaysana oo cumuumka midani uu yani lagu khasisayana waa laysku waafaqsan yahay taabal horta meeldhig yani waxa oo maa malakat iimaanuhum oo takhsiis galay laysnana ogol yahay qodob wa ayib wa mawuuat labi mawuucatu labi aabbe midda uu u galmooday laa taxilu iyaduna xalaal ma aha bimilki lyamiini inaad yeelato xalaal ku noqon mayso ijmaacan iyadana waa laisku waafaqsanya yani aabbaha xaaskiisii uu u galmooday ama addoontiisii uu u galmooday baad yeelatay addoon bay noqotay waad yeelatay soo ma ayib haddaad yeelatay addoonnimo iyo lahaansho aad yeelatay miyaad ugu galmoon karta maya maxaa diiday waa lilijmaaci baa taana kusoo diiddo daraaddeed calaa ana cumuuma lilijmaci dha isku waafaqsanaan waxaa lagu ijmaaca oo laisku waafaqo culimmadu isku raaceen calaa ana cumuuma aw maa malakat aymaanuhum yukhasisuhu waxaa khaas yeelaya mar kale walaa tankixu maa nakaxa min annisaa walaa tankixuu ha guursanina maa nakaxa aabaa'ukum aabbayaashin waxay guursadeen oo min annisaai dumarka ah yani waxa weeyaan mawduucat labi waxa weye aaba miduu u galmoodo xaasaystay xataa inuu u galmoodo laazima ah soma yani xataa hadduu xaigba uu ku xidaba haduuba yani mehersadaba caruurtiisa uma banaana sooma adoonta hadduu u galmoodana iyadana sidoo kale marka wala tankixu maa nakaxa aba'ukum min annisaa baa waxay khasistay cumuumkeeda wuxuu khasisay aw maa malakat aymaanuhum aw maa malakat aymaanuhum marka mar waxaa laga saaray walaashii nuugmada marna waxaa laga saaray aabbe miduu xaasaystay soo laba goor lama khasisa ayib walasaxu ayib wa an tajmacuu bayna alukhtayni iyada lama hayo wax takhsiisa looma hayo walasaxu sida saxiixnimada badan can ilusuuliyiina culimmada usuulka xaggooda ka saxiixnimo badan fii tacaarudi alcaami caamka tacaarudkiisa ka hor imaadkiisa alladii caamkaasoo dakhalahu takhsiisu uu galay maca alcaami caam kale ay istacaarudaan oo iska hor yimaadaan alladii caamkaasoo lam yadkhulu uusan gelin altakhsiisu uusan gelin sida usuuliyiinta ka asaxsan waxa waaye atakhsiisu ayb huwa isagu waxa weeye alasaxu waxa weeyaan taqdiimu aladii lam yadkhulhu takhsiis in la hormariyo caamka aan wax takhsiisa gelin sidaasaa alasaxu cinda alusuuliyiin ida tacaarada caamaan soo ma wa dakhala altakhsiisu fi ixdaahuma walam yadkhul اtakhsiisu fi اlآkhar soo maa yuqadam alcaamu aladi lam yadkhulhu الtakhsiisu abada cala aladi dakhala fiihi altakhsiis sidaasaa xoog badan labada caam kaasaa xoog badan ayb oo la rajaxaya wاlaصxu can اlusuuliyiina fi tacaarud اlcaam alladii dakhalahu takhsiis maca alcaami aladii lam yadkhulhu takhsiis labadaa markay istacaarudaan sida asaxa cinda alusuuliyiin waxa weeye huwa isagu asaxaasi taqdiimu aladii lam yadkhulhu takhsiis wa wajhu wejigiisuna daahirun waay wejiga lagu hormarinayo caamka takhsiisku uusan gelin maxaa lagu hormariyey sababtu maxay tahay sababtu wax weeyaan lianna ayb wuu galay kan uu takhsiis ku galay maxaa loo daciifiyey oo ka kale looga xoojiyey alwajhu aahir buu sheekhu ina yidhi ayib afraaddiisii baa qaar ka baxday bacdina aywa yacni cumuumka marba hadduu takhsiis galo cumuumkiisii baa daciifaya masalu saas waay marba haddii cumuumka takhsiis galo kullamaa takhsiisku ku bato cumuumkii waa saas daraaddeed cumuumka aan gelin takhsiis gelin yaa ka xoog badan fi dilaalati cala alcumuum eh, midka takhsiisku galay kanaa ka xoog badan oo cumuumkiisii inaysan afraaddiisii waxba ka bixin ayuu ku xoog badan yahay kanna afraaddiisiibaa qaar laga saar saaray kuwa kalena way ka bixi karaan maadaama qaar laga saaray soo maa saas daraaddeed dalaaladiisaa daciifaysa waa middaa miduu leeyahay wa wajhu daahirun ayb ahaaliu midda saddexaad waxa wejiga saddexaad ana cumuuma waa an tajmacuu bayna alkhtayn aayadda cumuumkeedu hayru waaridin waa midaan ku soo aroorin fii macradi madxin walaa damin yani waxa weeye ammaan iyo cayd toona kuma imaan ayb wuxuu ku yimid yani usluubka siyaaqa markii laga hadlaya wa an tajmacu bayna alkhtayn ma waxbaa la ammaanayay mise wabaa wa laga sheegayay maya axkaam baa la taqriirinayay laakiin wa cumuumu aw maa malakat aymaanuhumna waaridun wuxuu ku soo arooray fii macradi madxi lmuttaqiin yacni muttaqiinta ammaanidoodii ayuu ku yimid ayib muxuu doonaya marka inuu yidhaahdo hadduu ku yimaado usluub ammaan ama wax ka sheeg iyo cay iyo ceebayn hadduu ku yimaado ma la xujaysan karaa mise lama xujaysan karaa dooda cumuumku hadduu ku yimaado fii taqriiri alaxkaam khilaaf kuma jiro in la xujaysan karo laakiin hadduu ku yimaado fii macrad fii siyaaq maalan almadxi waddami hadduu ku yimaado cumuumkiisa dood baa ku jirta cinda alusuuliyiin soo ma jeed halkaana wuxuu kuu doonayaa inuu ku yidhaahdo wa an tajmacuu bayna alukhtayni waxay ku timid fii macradi taqriiri alaxkaam baynama aw ma malakat aymaanuhum ay ku timid fii macrad almadxi waaldam taa hore cumuumka sidaasoo kale ku yimaada cumuumkiisa doodi kuma jirto laakiin cumuumka ku yimaada fii macradi aldami waalmadxi asaga umumnimadiisa dood baa gelaysa ayib taasuu taqriir rabaa wuxuu yidhi wcumuumu aw maa malakat aymanuhum waaridun fii macradi madxi lmuttaqiin waalcaamu caamka alwaaridu ee ku soo arooray fii macradi almadxi aw idammi ku soo arooray ikhtalafat way iskhilaaftay alculamaa culimadii baa isku khilaafay fii ictibaari cumuumihi caamnimadiisa in la ictibaariyo oo la qaato oo la tixgeliyo way isku khilaafeen fa akaru ku tageen calaa ana cumuumahu muctabar xataa cumuumku madxiyo dami siyaaqi saaba ku yimaade waa muctabar waa la fiirin waa la qaadan bay qaar qaatay iyay mareen ka qowlihi tacaala sida alla yidhiba ina alabraara la fii naciimin wa ina alfujaara la fii jaxiim ya ina alabraara baariyaalkii la fii naciimin barwaaqo dhexdeeday ku jiraan soo ammaan maa wa ina alfujaara faajiriintiina la fii jaxiimin jaxiimo dhexdeeday ku jiraan iyadana waa dami midda horena waa madxi ayb ina alabraara haddaan cumuumkeeda qabanno baari oo dhan baa soo gelaya ina alfujaara cumuumkeeda haddaan qabanana faajir oo dhan baa soo gelaya ayib cumuumkaasi ma jiraa ma la qaadanaya mise la qaadan maayo taasaa lagu doodsaya culimada badankood marka wuxuu yidhi faakar culamaai cala ana cumuumahu muctabar fainahu yacumu wuxuu camimayaa oo soo gudagelaya kula barin ayib baari kasta maca anahu lilmadxi ah, iyado isagoo ammaan uu sugnaadoo ammaan uu ku imaanayo ayaa haddana baari kastaa soo gelaya wa kulla faajirin faajir kastana waa soo gelaya maca annahu lidammi iyadoo uu cay iyo eedayn u sugnaaday manaa wa khaalafa waxaa khilaafay fii dalika arrinka bacdu lculamaai baa khilaafay maxay khilaafeen maxay khilaafeen ha fii macradi dami walmadxi hadduu cumuumku ku yimaado hal cumuum muctabar aw hayru muctabar masaladaas culimada qaarkood khilaafeen wahalafa fi dalika bacd اlculamaa minhum waxaa ka mida ragga khilaafay alimaamu shaafici raximah اllahu tacala ah, oo wuxuu leeyahay haddii cumuumku ku yimaado fii macradi اdami wاlmadxi cumuumkiisu muctabar ma aha qaa'ilan xaalu ya mid yidhi ina alcaama alwaarida fii macradi اlmadxi aw اdami laa cumuuma lahu cumuum ma leh waxaa yidhi liana maqsuuda minhu lianna ujeeddada laga leeyay waxa weeye alxahu cala اlmadxi wاzajru eh, fi اdami ayb ujeeddada dhan ee laga leeya waxa waaye war wixii la ammaanayna in laydinku boorinayo qaata laydin leeyahy wixii la caayayna laydinka celinayo laydinka sajrinayo waa uun intaa oo ina alabraara la fii naciim la yidhaahdo baa riyaal noqda umbaa laga wada wa ina alfujaara la fii jaxiiminna faajirnimada iska ilaaliya faajirnimada laydinka celinayaa baarinimadana waa laydin amrayaa waa laydinku boorinayaa intaasay faa'iideyni laakiin umum kalo laga faa'iidaysanayo ma jiro walidaa sidaa daraaddeed ba lam ya'huduusan qaadanin alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah bicumuumi qowlihi tacaala waaladiina yaknizuuna aldahaba walfidata walaa yunfiquunaha fii sabiili illah filxulliyi muusan ku qaadanin waxa laysku qurxiyo almubaaxi dahabka laysku qurxiyo almubaaxi oo bannaan lianna alaayata aayadda siiqat waa la waday lidammi baa loo waday ay wax ka sheegid oo falaa tacumu ma camimayso cindahu agtiisa alxuliya almubaax yani dahabka dumarku isku qurxiyaan aayadda cumuumkeeda ma gelayo saas wey yani aayadda waxa wey waladiina kuwa yaknizuuna kaydsanaya adahaba dahabka walfidata oo walaa yunfiquunaha aan bixinaynin fii sabiili illah fabashirhum bicadaabin aliin soo maahayn cadaab xanuujiya ugu bishaaree ayb wladiina yaknizuuna adahaba wlfia adahaba walfida waa caam dahab oo dhan baa soo galay soo maa kii caydhiinka ahaa kii lagu labisanayey oo xulida la dhaho kan hadda uu ka hadlaya ka lagu labisanayo midka kaydka ah midka ganacsiga ah kulli yaknizuuna adahaba bay soo galeen adahaba waa caam imaam shaafici maxaa soo gelaya marka waxaa soo gelaya midka xullida dumarku isku qurxiyaan sake in lagu leeyahay baa meesha laga qaadanaya walaa yunfiquunaha fii sabiili bimaanaa zakadii baa laga wada ama soo gelaysaa marka cumuumka waxaa soo gelaya dahab oo dhan in laga sakeeyo bima fi dalika dumarka midka isku qurxiyaan cumuumka ayaddu saasuu keenaya imaamu shaafici ma qaadanin cumuumka marka oo wuxuu yidhi dahabkay dumarku isku qurxiyaan sake laguma leh aayaddan xaggeed ka martay shaaficiyow wuxuu yidhi aayaddu waxay ku timid fii siyaaqi addam soo ma ayb wاlcumuumu ida jaءa fi siyaaqi اdami laa cumuuma lahu hayru muctabar halkaasuu maray imaam shaafici aleh raxmat ullah wahuwa shaafici ma sahlan ayb wlihada lam yahud اlimaamu الshaafici bicumuumi qowlihi tacaala wاladiina yaknizuuna اdahaba wاlfidaةa walaa yunfiquuna fi sabiili اllah muusan qaadanin xagee muusan ku qaadanin dahabka intiisa kale wuu ogolyahay laakiin fi lxuliyi buusan ku qaadanin kay dumarku isku qurxiyaan almubaaxi ee bannaan lianna alaayata aayadda siiqat waa la waday lidami baa loo waday aayaddu waxay dhaleecaynaysaa dadka aan dahabka eh, aan bixinino jidka ilahay ku bixinin oo falaa tacumu ma marka cindahu agtiisa ma qaadanayso alxuliya almubaax ma soo gelayso oo cumuumkeedu ma gelayo faidaa xaqaqta dalika arrinkaa marka hadaad xaqiijiso faclam waxaad ogaataan ayb tanina xageebay calaaqo kale leedahay tarjiixeeni waxay calaaqo kale leedahay muxuu ahay waan tajmacu bayna alkhtayn soo maa waxay ku timid fii macrad taqriiri اlaxkaam tanina waxay ku timid ow maa malakat aymanuhum fii macrad almadx ayb marka tan cumuumkeeda layskuma khilaafsana tanse cumuumkeeda khilaaf baa ku jira soo ma ow maa malakat aymanuhum cumuumkeeda maadaama fii siyaaqi lmadxa ay ku timid cumuumkeeda shaaficiya rag baa dood ka qaba ayib cumuum aan dood laga qabin iyo cumuum dood laga qabo kee xoog badan ka aan doodii ku jirin way marka weji kaleo wujuuda tarjiixda ka mida faidaa xaqaqta dalika arrinkaa markaad xaqiijiso faclam waxaad ogaataa ana alcaama alladii caamkaasoo lam yaqtarin uusan la xidhiidhsanin bimaa yamnacu wax diidaya ictibaara cumuumihi cumuumkiisa in la ictibaariyo yaa wlaa ka habboon min almuqtarini midka uu la xidhiidhsaday bimaa yamnacu wax diidaya ictibaara cumuumihi cumuumkiisa ictibaarintiisa cinda bacdi alculamaa xataa cinda bacdi alculamaa soo ma yaani culimmada qaarkood leanna shay doodi gashay iyo shay aan doodi ku jirin isma mar walba ka doodo ayna ku jirin oon khilaafka ku jirinbaa yaa xoog badan marka la yidhaha kala tarjiixiyo saas way macnaha alraabic wejiga afraadi waxa weeye oo soma an buu sheegay soma antii kii araad ana low sallamna almucaaradata bayna alaayatayn haddaaban ogolaanaba labada aayadood inay iska hor imaanayaan fal aslu sida asalku ku ah filfuruuji xubnaha taranka asal waxaa ku ah ataxriimu baa xaaraan ku ah xaaraamaynta ayaa asal ah xataa yadulla ilaa uu ku tuso daliilun daliil uu ku tuso daliilkaasoo laa mucaarida lahu uusan jirin cala alibaaxati bannaanida korkeeda daliil waa inuu ku tuso daliilkaasoo wax ka hor imaanaya uusan jirin ayib bimacnaa waxyaabaha jira ayaa waxay u qaybsamaan waxyaalaha asalkoodu taxriim yahay iyo waxyaalaha asalkoodu ibaaxa marka furuujta iyo luxuumta iyo asalkoodu waa taxriim mar haddii la yidhahda asalkiisu waa taxriim asalka kama guuri karo ilaa la helo daliil cad oo aan lahayn mucaarid ayb marka qolada leh in laba gabdhood oo walaalaha milkilyamiin lagu kulmiyo waa xaaraam cumuumka markay ka yimaadaan kadib waxay leeyihiin waxa laga hadlay waa furuuj asalkeeduna waa taxriim asalkii in laga guuro oo xalaal loo guurana daliil cad bay u baahantao wax ka hor imaanaya jirin mana haysaan soo ma oo maa malakat aymaanuhum baa daliishateen ayadana ya ayadana daliil mucaarid waa yahay laakiin waa mucaarid aan masalada ku cadayn saas wey manaa waa masalada kuma caddo ibaaxada kuma cadda leanna intaasoo ishkaal baa marka marka alaslu waa lagu kala rajaxaa asalka iyadana waxay ka tahay min eh, mxuu ahaaye eh, min almurajaat cinda tacaarud buu ka mid yahay shay asalkiisu taxriim yahay waa in la helo daliil naqliya oo taxriimka ka naqliyo ibaaxa u naqliya daliilkii hadduu marka hadal galo soo ma daliilkii hadduu hadal galo waa kan soo marnay muxuu ahaayey ixtimaal hadduu yimaado soo qaadadii maahayn batla aljasmu aw ilqacu istidlaalka o dhan ma buraye laakiin ma soo saas maayo ayb alkhaamisu wejiga shanaad waxa weeye ana alcumuuma cumuumka almuqtadi ee keenaya liltaxriimi ayaa awlaa ka haboon min almuqtadi cumuumka keenaya lilibaaxati bannaanida keenaya lianna tarka mubaaxin tanna waa ixtiyaad lianna tarka mubaaxin shay mubaaxa in laga tago ahwan way ka fududdahay min irtikaabi xaraamin shay xaaraama in lagu dhaco masaladaasina waxa weeye kama sayaati taxqiiqu in sha allahu tacala fi suurati lmaa'ida suurat lmaa'ida masalada ku xaqiiji doonaa buu leey laba isu kaa qabatay wadaad wuxuu ku yidhi shayga waa bannaaye midna wuxuu ku yidhi waa xaaraan ayib labadooda ixtiyaadka iyo dadaalku muxuu keenaya inaad qaadato mid kale waa xaaraam sababta waxway kaba soo qaad haddaad midkan ku yidhi waa xaaraan haddaad qaadato ood shaygii isaga tagto waad badbaaday laakiin haddaad kan kuu banneeyey kuu fududeeyey qaadato arrintuna ay xaqiiq ahaan ka duwantaho xaaraan noqoto soo xaaraan maada ku dhehe markan kalena shay mubaaxa unbaad ka tagtay soo ma marka inaad shay mubaaxa laga tago oon dembi ka imaanayn iyo shay xaaraama in lagu dhacay oo dembi ka imaanay way kala culus yihiin soo ma saas daraaddeed laba gabdhoodoo walaalo ah milkilyamiin in lagu kulmiyo haddii xaaraan weeye noqoto dembi baa la geli haddaad isagaba tagto adoo haddaa muxuu ahay u arkay inay bannaan tahayna shay mubaaxa unbaad ka tagta halkaa marka la yidhahdo marka ixtiyaadku wuxuu keenayaa iyo axwadku in la rajaxo madhabka odhanaya waa xaaraan saas w man waa weji kale w man kama sayati taqiiquhu maslada suura maaid ku keeni doona insha alla taala wlcilmu cind allah fahadihi alwjuh lhamsa marka wejiyadaa shanta allatii wejiyadaasoo bayanaa bayannaa aan caddaynay ayaa yuraddu lagu radinaya biha iyada istidlaadu daawuudin اaahiri bihadihi اlaayat اlkariima daawuud abu sulaymaan daawuudin اaahiri daawuud ibn caliyin اaahiri yani daliishiga uu daliishaday bihadi اlaayat اlkariima uu u daliishaday calaa jamci lukhtayni laba walaalaah in la kulmin karo fil waci lagu kulmin karo galmo bimilki lyamiini lagu galmoodo ayb walaakinahu yaxtaju biaayatin ukhraa yacni aayaddaas ayuu u daliishaday in la kulmin karayo bima maa malakat aymaanuhum maa malakat aymaanuhum daawuud daahiri baa halkaa iyo culimo kale way bannaan tahay buu yidhi sababtu tahay ow maa malakat aymaan aayad kalena waa daliishaday marka oo maxay tahay aayadda kale walaakinahu yaxtaju wuxuu xujaysanayaa biaayatin ukhra aayad kale uu xujaysanaya wahiya aayaddaasi qowluhu tacaala wey ilaa maa malakat aymaanukum ayb fayakuunu lmacnaa wuxuu noqonaya cala alqowli waan tajmacuu bayna alkhtayn ila ma qad salaf fainahu laa yaxrumu fihi ljamcu bayna alkhtayn ayb waxuu ka wadaa meesha iyada aayadda ka hadlaysa suurat nisa dumarka la xarimay oo ay ku jirto waan tajmacu bayna alkhtayn ku jirto sidii loo soo waday soo markii la dhameeye waxaa la yidhi wاlmuxsanaatu min الnisa إla ma malakat aymaanukum ayb xurimat calaykum ummahaatukum wabanaatukum waakhawaatukum waa la soo waday markii dumar badaan oo aan la guursan karin lasoo sheegay baa waxaa la yidhi walmuxsanaatu min annisa waa lagu sii daray intaa markii laysdaba dhigay baa waxaa la yidhi ilaa maa malakat aymaanukum waxay gacmihiinnu hantaan mooye oo axkaamtii la sheegay oo dhan waxaa laga daba keenay istina ilaa maa malakat aymaanu marka wuxuu leeyahay ilaa maa malakat aymaanuhum aymaanukum waxay u wada noqonaysaa wixii lasoo maray oo dhan dib wada celi wa an tajmacuu bayna alukhtayni soo lama soo sheegi wa an tajmacuu bayna alukhtayni dii lasoo sheegaa waxaa la daba dhigay ilaa maa malakat aymaanukum saas daraaddeed aayadanaaba soo saartay oo ka soo reebtay ya addoommadii saas daraaddeed yani waxa kulliguu wada celinaya jumalkuu wada celinaya halkaa marka dooda waxaa imaan doonto masalo iyadana usuulka u noqon doonto istinuhu hadduu yimaado bacda jumal mutacaaifa soo ama araad ya ama afraad isku cadfan ama jumal isku cadfan gadaashooda haddii istino la keeno miyuu u wada noqonayaa kulligood oo wada saamaynaya istino mise midda ugu dambaysay buu saamayn doonaa mas'ale halkaas haddana wuxuu geli doonaa usuuliho nusuus fara ay soo geli doonto qaaciidadeeda halkaasuu geli doonaa walaakin yaxtaju biaayatin ukhra halkaa marka haynoo joogto in sha allahu tacala halkaas markuu ka bilaabo haddana doodeer buu halkaa ka bilaabaya daawuudun idaahiri daliilkiisa ayuu ka niqaashi doonaa hada billahi towfiiq wsala allah wslam wbaarak calaa nabiyina moxamed wala ali wasbi wslm